bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلsheikh صالح بn cbdillah اlcuseymiin غafar allahu lahm jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfahim min cayna can arn dinar abi qaabus mowla cbdillahi bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waآlihi wslm alraaximuun yarxamuhm الraxman yarxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa wmin raiq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiin biqraam usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasul mujtama sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin yafuz bisacaati alcajl alaajil fahada huwa almajlis ahaadis situun majaalis iqraai wa sharxi kitaab macaalim suna nabowiya fi leylat athaali min shahri jumaadin alaakhir cami alfin arbacmiya arbaciin lihijrat lmustafa sala allahu calayhi waaalihi waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقني الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكii lix iyo lixdanaad ee majaalista dulmarka sharaxa kooban ee kitaabka macaalim الsuna nabowiya habeenkana waa habeen sabti ah saddexda bish jamaad aakhir kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem Eh, cashirkeenan insha allahu tacala waxaan ka bilaabaynaa waxaan kusoo jirnay kitaab asawm siyaamu ramadaan ayaan kusoo jirnay baabka aan ka bilaabayna wuxuu noqon doonaa insha allahu tacala baabka labaad baabu fadli shahri ramadaan bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan baabkan wuxuu u baab yahay bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayuu baab yahay su-aal in laisweydiiye mudan waxay tahay goormaa la farad yeelay waan garanaynaa salaada xilliga la farad yaray oo nabigeena sala allahu calei waslem isagoo maka jooga ayaa la dhelmiyey beytulmaqdis ayaa lasii mariyey kadibna curija bihi ila asamaawaat cirka iyo samaawaatka ayaa la aadiyey kadibna konton salaadood ayaa lagu farad yeelay xilligaas nabi muuse ayaa marka shafaaca iyo wargelinba siiyey iyo la talin badan rabbina subxaanahu wa tacaala ergadii ayada ahayd oo nabiga u geystay rabbigan subxaana watacaala ummadiis in laga fududay nabi muusen uu ku taliyay waa ti uu rabbigan ka yeelay subxaana wa tacala oo konton salaadood loo soo gaabiyay ilaa shan salaadood ajirkan uu kontonka la tooyahay xilligaas ayay ahayd dheelminta nabiga la dheelmiyey iyo salaadda waa isku xiran yihiin faradyeelitaankeedii laakiin soon goormaa la farad yeelay sida raajixa waxaa la farad labada ama sanadka labaad markuu nabigeenna maka ka soo haajiray calayhi salaatu wasalaam madiina u imaaday ood madiine ku sugnaaday sanadkii labaad sanad koobaad u dhammaystay sanadkii labaad ayaa la farad yeelay sawmu ramadaan saas ayaa raajixa ah. imaam anawwi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ayada markuu ka hadla nabigeena wuxuu soomay sagaal soon ayuu nabigeena soomay sala allahu wa aalihi wasalem sagaal soom oo farad ah ayuu nabigeena soomay sala allahu wa aalihi wasalem saas ayuu caddaynaa alimaam nawwi caleyh raxmatullah baabu fadli shahri ramadaana bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun sideed boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu tacala u ardaa qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa dakhala hadduu gala ramadaanu bisha ramadaan oo bisha ay bilato futixat waxaa la furfuraa ama la furaa si adagna weliba loo ballaqaa abwaabu aljannati jannada albaabaheed ayaa la ballaqaa wa qulliqat abwaabu jahannama jahanamo albaabaheedana qufil ayaa lagu taaga waa la xiraa wa sulsilati shayaaiinu shayaaiintana waa la silsiladeeyaa oo waa la xabisaa saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waali wasalam bishaan ramadaan oo rabbiga subxana wa tacala weydiisanay inuu nabadna u gaarsiiyo caafimaad iyo iimaan bishaas ramadaan fadliga ay leedahay waxaa ka mid a in dhowrkaas arrimood uu rabbigeen subxaanahu wa tacaala noo samayni tan koobaad albaabihii jannadii ayaa loo furi yaa baaqiya alkhayri aqbil qofka khayr doonayo soo qaabil jannada albaabyada ka mid ah sidoo kale albaabihii naaraha ayaa laisku dhufani oo la xiri sidoo kale shayaadiinta dadka dhibaysayna waa la silsiladayna lidaalika waad aragteenoo bisha ramadaan markii ay bilato masaajidda meel laga istaago ayaa la weynayaa dadkii xataa cibaadaadka aanan xataa si fiican u gudan jirin ayaa ka hormari oo ka degdeg badini oo ka dadaal badani waxaa weya dadkii eh, ahlu masjidka ahaa maxaa yeelay dad maxaabiisa ahaayeenoo abaaliista iyo shaadiinta ay u xabisnaayeen rabbiga subxaana wa tacala marka wuxuu ku karaameeyey inuu bisha ayada albaab raggii waardiyaha ahaa waardiyaha laga qaadi qolyihii xabis ku haya xabiska mxuu ahaa ayaa laga qaadi kadibna albaabada ay kasoo yaacayaan ummaddii saa weeyaan nafti laftirkeedina waa laga daciifinayaa oo soonkaas iyo tabardarraydaas muxuu ahaa nafta iyo shahwadii ayaa tabardaraynaysa kadibna ruuxdii iyo iimaanka ayaa xoogaysani xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saareen xadid kun sideed boqol iyo todobaad can ibni cabaas waxaa radi allahu taala cbdullahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibni cabdi nebi sal l slem waxaa weya xabr lumma turjumaan qur'an qala wuxu abdullahi bn cabaas kaana nabiy nabigen muxamed sal slem ajwad annaasi dadka kan ugu deeqsiisan ayuu nabigeena ahy sal allah alay slem wa kaana nabigeena wuxuu ajwad annaasi ayuu ahaa wa kaana waxay nabigeena alayh sl slm ajwada maa yakuunu intuu ahaaday intuu ugu deeqsig badan yahay fii ramadaana bisha ramadaan ay ahayd weyaan xiina goortii yalqaahu uu la kulmo jibriilu malakuljibriil rasuul waa adeego kale oo kitaabka iyo waxyiga ayuu rabbi subxana wa tacala ka soo qaadaa oo ambiyada uu wa kaana jibriil jibriil wuxuu ahaa yalqaahu nabiga mid la kulma calayhi salaatu wasalaam kula leylatin la arkaba nabiga ayuu la kulmi jiray calayhi salatu wasalaam oo fii ramadaan ramadaan gudihiisa xataa yansalikha ilaa bisha ramadaan ka dhammaata habeen kasta nabigeena ayuu imaan jiray sala allahu calayhi wasalam muxuu samaynayaa yacridu calayhi nabiyu nabiga ayaa u bandhigi jiray oo ku dul akhrin jiray alqur'aana qur faida laqiyahu jibriilu jibriil hadduu la kulmo calayhi salaam kaana wuxuu ahday nabigeena calayi slat slam ajwada mid kaga dadaal badan oo kaga deeqsiisan bilkhayri khayrka iyo waxbixinta iyo muxuu ahaa sakhaaga min ariixi lmursala dabayl uu rabbi subxana wa tacaala soo diray oo matar iyo roob iyo khayr wado siday muxuu ahaa u kala soocin meesha ay ku da'ayso oo muxuu ahaa u degdega badan tahay oo u barwaaqa badan tahay bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray wey xadid kun sideed boqol iyo sideedaad can kacb bin cujrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qaala wuxuu yidhi kacb bin cujra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm axdiruu waxaad ii keentaan ood soo dhigtaan almimbara mimbarkii lagu khudbaynayey soo dhiga ayuu nabig yidhi sal slm fa xadarna kadibna waan keennay oo mimbarkii ayaan keennay amaba meesha mimbarka imaada ayadna muxuu imaada oo meesha mimbarka soo imaada weyaan faxadarna waa nimid saad waa noqon kartaa ama mimbarka laftarkiisa keena waa noqon kartaa labadaba falama irtaqaa markuu nabiga koray darajatan u koray darajatan hal daraja markuu koray hal jaranjaro markuu nabiga saa u koray calayhi salaatu wasalaam ilan wuxuu ahaa mimbarka nabigeena calayi salaam kan noo yeeloo kalu ahaa xagga darajooyinka muxuu ahaa xagga jaranjarta tan koobaad tan labaad tan saddexaad saddex muxuu ahaa eh, steeb ama saddex jaranjaro ayuu ahaa eh, mimbarka nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka nabigeena kadib ala sl sl falamaa goorti irtaqa u koray darajatan hal jaranjara qaala wuxuu yidhi aamiin ayuu nabigeena sal slm ilaahyow iga ajiib amaba ilaahw ka ajiib falama irtaqa goortuu koray adaraja aaniya ahaaniya daranjarti labaad amaba steebka labaad qaala wuxuu yidhi aamiin falamaa goorti irtaqa u koray adaraja aaalia jaranjar saddexaad markuu koray qaala wuxuu yidhi aamiin intaas ayuu nabigeena aamiin lahaa tallaabuu qaaday aamiin tii labaad aamiin tii saddex markuu koray aamiin falamaa nazla goorta uu soo degay nabigeena alayi sl slm qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow laqad samicnaa minka waxaan kaa maqlan alyowma maanta shay-in shay maa kunta aadan ahayn maa kunna aanan ahayn annaga nasmachu mid kaa maqalna waxaanan kaa maqli jirna maanta kaa maqlnay say wax jiraan qaala wuxuu yidhi ina jibriila malakul jibriil calayhi salaam carada lii wuu iisoo banbaxay wuu iga hor yimid weeyaan oo fa qaala wuxuu yidhi bucdan fogaasho ayaa u sugnaatay liman qof adraka soo haliilay ramadaana bisha ramadaan oo falam yukfar lahu aanan wanaag aad la imaada khayr aad la imaada toobakeen aad tooba keenay dambi dhaafin fogaasho ayaa u sugnaatay qultu waxaan idhi aamiin ilaahay u arrinta ayada ka iyo ducada ayada weeyaan falamaa goorti raqiitu ama raqaytu falamaa goorti raqiitu aan koray ahaaniyata darajadii labaad amaba jaraanjarti eh, qeybta labaad qaala wuxuu yidhi fogaashaha u liman qof dukirta la sheegay cindahu agtiisa lagu sheegay oo falam yusali calayka aanan kugu salin sala allahu alayh waali wasalam nebi moxamed calayhi salaatu salaam haddiiba marba la sheega adiga waxaa waajib kugu noqoni inaad ku salayso nabigeena sala allah alay slam markii qofkii nebi maxamed agtiis lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam aanan ku salinin qofka isaga fogaanshaha u sugnaata ayuu jibriil yidhi calayhi qultu waxaan idhi aamiin ka aqbal falamaa goortii raqiitu aan koray ahaaliata darajadii amaba jarajar saddexaad qaala wuxuu yidhi jibriil calayhi salaam bucdan fogaanshaha u sugnaatay liman adraka abawaahu labadii dhashay alkibra eh, liman qof adraka abawaahu labadii dhashay ay haleeshay alkibaru weynaanta u haleelay oo muxuu ay ku agweynaadeen cindahu agtiisa aw axaduhuma ama midkood falam yudkhilaahu ayna gelinin birigoodii samafalkoodii iyo aad la imaanay aljannata janna ayna gelinin asna aan la oo ha fogaado saas ayuu muxuu jibriil ku ducooyey kadibna nabigeenna calayhi sala slam wuxuu le qultu waxaan idhi aamiin allow ka ajiib oo naga ajiib weeyaan xaakim ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiid imaam dahab uu leeyahay raximahullah xadiidun saxiix weeyaan marka saddexda qodob ramadaan qofka uu soo gala marka oo leylatulqadri ay ku jirta oo waxa weeyaan shahru qufraan ah oo naftii la tabardareeyey iyo shahwadii oo muxuu ahaa la xirxiray shayaaiintii qofkii oo caafimaad qofka la siiyey bishii qofka ay u bilatay aynu u dhammaatay dembiyadii aad la imaaday aan loo dhaafin qofka isaga allah fogeeya ayuu jibriil leeyahay alayhi salaam maxaa yeele asbaabtii dhan oo xumaan keeni lahayd asbaabtii dhan oo dembiga ina la dhaafin keeni lahayd ayaa laga wada hankooliyey oo dhammaantood laga fogeeyey marka meel un in lagu muxuu aha toobakeena in lagu jannogala in dembiga laiskugu dhaafa xaalad kasta oo keeni lahayd ayaa marka hortiisa la dhigay qofkii oo dhinacob laga mariyey haddii marka xaalada uu ka faa'idaysan waayo qof cunno lasoo hordhigay oona baahan cunno xalaal ah oon ceeb lahayn oon muxuua mina iyo qof ina kugu galladaysta lahayn qof hortiisa ay taallo kadibna gaaji u suuxay qofka isaga de qof inkaar ku dhacday waa sooma waa sidaas oo kale tusaalaan waa muxuu ahaa macno yara u dhow arrinka asaga weeyaan saas waxaa kaloo la ah qofkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu sheegay kadibna iska aamusay lidaalika waxaa aada muhiim u ah qofka carabkiisa inuu baro in nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii xataa qofku dadka wax u sheegi in uusan carabkiisa ka dhigin lidalika culimadu waxay yihahdaan ahlu lxadiidi akharu asalaati cala anabiyi sala allahu calayhi waali waslem dadku ahluxadiidka ah ama xadiidka ha dhigeen ama ha waa dadka ugu salliga badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam kuwa tasbax haysto oo qabqabqab allahuma salli calaa maxamed allahuma salli cala maxamed waxaa ka salli badan kuwa nabigeena calayhi sala slm axaadiistiisa isu dhiga kuwaas ayaa ka salli badan sala allahu alay waslem maxaa yeelay saacad ayaa habeen kasta la fadhini kadibna markaasa nin wuxuu leeyahy nabigeena sala allah alay slm ummaddii dhan waxay leeyihiin marka boqol qof ayaa halkan fadhido tusaale ahaan ama kun qof ayaa fadhido markuu qofka yidhaahda nabigeena sala allahu alay slm asaga uu yidhaahdo dadkii o dhanna waxay leeyihiin sal allahu alay slm kun qofa hal mar waxay leeyihiin marka markay muxuu aha boqol jeer ku celiyaan waa wax aan yarayn mogta waa fadli ilahay oo aad u weyn ilahi wasiy subxana wa tacala qodobkau dambeeya wuxuu ahaa qofkii waxaa weeyaan labadii dhashay labada waalid mid kamid ah, ama labadoodiiba ayagoo weynaaday la kulmay yaraantii laftirkeedii waa ku jirta in loo baari nafar lakin markay weynaadaan baahida ay qabaan oy u qabaan ilmihii dhalay ayaa aad weyn kadibna ayaga baarinimo falkooda iyo muxuu ah maqalkooda iyo wanaag usamayntooda iyo unaxariisashooda aanan janno ku gelin naarta allah ku fogeeye amaba allaha fogeeye kadibna aamiin ayaanahay uu leeyahay nabigeena sala calayhi waali wasalam baabun suumuu sooma oo soonka xirta liru'yatihi bisha araggeeda ku sooma marka bisha aragtaan ku sooma wa aftiru ku afur liruyatihi araggiis ku afura xadii macnihii saas xadii saasa lafdigiis uu yaha noo iman doon insha allahu tacaala marka baab ayuu imaam ka dhigtay xafidahu llah xadiidku sideed boqol iyo sagaalaad can ibni cumar waxaa radi allahu tacala anhuma cabdullahi bn cumar qaalu wuxu abdullahi bn cumar samictu rasulullah baan ka maqlay sala allahu alay waslm yaquul nabigana ola idaa ra'aytum haddii aad aragtaan fa suumuu sooma idaa ra'aytumuu haddii aad bisha aragtaan fa suumuu sooma waidaa raaytumu haddii aad aragtaan fa afiruu afura bisha ramadaan haddii aad bilato oo bisha soon ay gasho sooma bisha shawaal haddii ay bilatana waxaa weyaan afura oo soonku idin dhamaaday weyaan kow fain qumma haddii la daboola calaykum korkiina oo bishii laidinka daboola xawr iyo ciryaamo iyo wax inka daboola inka daboolen ama meel aadba muxuu ahaa eh, ciddata shacbaana bishacbaan tiradeeda alaaiina soddon dhamaystir ayuu nabig sal allahu alayh waali wasalam sidoo kale ramadaankan asna in soddonka dhamaystira wa saas ayuu nabigan cdayna sal sl buxari muslim soo saaray xadiidku sideed boqol ko iyo tobanaad can ibn mascuud waxaa laga wari abdullah bn mascuud alhudali radi allahu taala arda qal abdullah bn mascuud lamaa goortii subna aan soonnay maca nabi nabiga aan la soonnay sala allah slem tiscan wacishriina sagaal iyo labaatan maxaa idiin qoran lamaa sooma yaa sheekh xadiian ka booday miya hy xadii iyo mid nuskiisaan ka booday <coughs> marka meeshaaso kale biraga lasu qabtaa moogta o nabigeen wuxu le sal sl idaa raytum haddii aad aragtaan raytumuhu aad bisha aragtaan fasuumuu sooma waidaa raytum bish haddii aad aragtaan fa aftiruu afura fain qumma calaykum haddii lidinka daboolana faqduruu lahu uqadara faqduruu lahu uqadaradaas waxaa weeyaan macnihiisa haddii dhexdiinna iyo iyo mxuu ahaa iyo bisha araggeedii dhexdiina la gala soddonka dhiga waa xadiid damacadayna ka damacadayna weeyaan xadiidka aan u boodnay markun siddeed boqol iyo tobanaad can abi hurayrata radi allahu ta anu arda qal wuxu abu hurayra qaala qaala nebi nabigan wuxu yidhi sal slem aw qaala wuxuu yidhi qaala abulqaasim sala allah alay slam nabiga kunyadiisa calayhi slat slam maxay ahayd abulqaasim lidalika qofki inuu abulqaasim la baxa nabigeena wuu diiday calayhi salat slam wuxuu yidhi magacayga isku magacaaba laakiin kunyadayda xagga la iska dhigo abulqaasim sala allahu alay waslem ayaa wuxuu leeyahay suumu waxaad soontaan liruyatihi bisha araggiisa ama liruyatihi shahriga araggiisa ku sooma wa aftiru ku afar liruyatihi araggiisa oo ah muxuu ahaa shahriga araggiisa ku sooma iyo bishi weeyaan fain ubiya fain qubiya haddii laydinka daboolo calaykum faakmilu dhamaystira ciddat shacbaana bisha shacbaan tiradeeda alaaiina dhamaystira weeyaan buhari iyo muslim ee soo saaray labada xadiidba xadiidku sideed boqol toban iyo koobaad an mascuud radi allahu ta arda qala wuxu yidhi cbdullahi bn mascuud lamaa sumna maca nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam inta aan soonnay oon la soonnay nabigeena sala allahu alay slam tiscan wa cishriina sagaal iyo labaatan ayaa agaru ka badnaan badan mima inti sumna aan soonnay macahu nabiga maciisa talaaiina soddon sagaalkii sano uu nabigeena soomay calayhi sala slam oon la soonnay inta aan labaatan iyo sagaal soonnay iyo inta soddonka aan soonnay waxaa badneed ayuu leeyahay cabdullahi mascuud radi allahu ta arda inta aan nabigeen Eh, radia allahu tacala arda marka bisha inay labaatan iyo sagaal ku dhammaato oo haddii labaatan iyo sagaal muxuu aha bisha lagu arko ay dhib lahayn ayaa halkaa laga qaadana weyaan abu daawud tirmidi waa xadii saxiixa xadiidku siddeed boqol toban iyo labaad can rabiic bin xiraash waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qala wuxuu yihi ribci can rajulin wuxuu ka warya min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiiska sal allah alay slam labada nin waa saxaabi rabiic bin xiraash waa saxaabi kanna waa saxaabi weyaan min asxaabi nabiy can rajulin wuxuu ka warya min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiiska sal slam wuxuu ka wari qaala wuxuu yidhi ninka saxaabigaasa ikhtalafa annaasu dadka ayaa isgafeen oo isku khilaafeen fii aakhiri yowmin maalin ki u dambeeyey oo min ramadaan ramadan ka ah isku khilaafeen ama maalinta ramadaan u dambaysa isku khilaafeen maanta ramadaan bay u dambaysaa iyo uma dambayso ay isku khilaafeen faqadima kadibna waxaa imaadeen acraabiyaan laba noo ay yimaadeen fashahida waxay ka markaad kaceen cinda nabi nabiga waxay ugu markaadkeen sal slam bilah alweyne weliba ay ku dhaarteen e la ahala lauhila waa loo dhaliyey alhilaala bishii amsi shali cashiyatan weliba galabti markay ahayd bishii waa loo dhaliyo way arkeen waa yani ayagii bishii u bilatay oo indhahood ay ku arkeen shali muxuu ahaa galabtii weeyaan fa amara rasul nabiga alla yaa faray sal slm maalina ay ahayde annaas dadka an yuftiruuna ay afuraan zaada khalafun wuxuu ku korriyey fii xadiii wa an yaqduu inay u kal lahaan ilaa ay ku ay berri u oo maalintaana iska afurnaadaan ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali saxaabadii faray waa maalin isku qabsaday maanta waa ciid iyo maanta waa soon iyadoo marka dadka isku muransan yihiin ayaa laba noo ka imaaday iyo waxay yidhahdeen annaga bisha xali waa noo dhalatay waa noo bilatay waana aragnay kadib nabigeena cala sl wuxuu yidhi horta afura waa maalin ramadaan uusan jiri karin waa la soonaa moogta tan labaadna berri inaa ciid ha noqoto ila xilliga ciidi waa la dhaafay saas weeyaan waaya abu daawuud waana xadiis saxiix marka ciidda in cillo darteed loo dibdhigi karo ciladahaas iyo wix la midka ah ayaa laga qaadana weyaan tusaale ahaan su-aal isweydiis mudan waxay tahay bishi ayaa la arkay bishi ayaa la arkay marka bishi la arkay muslimiintii ciddi aragta intii kale way waxay dheen maya ma garateen toban annagoo aragnay muslimiintii boqolka ahaydna ama labada boqol ama kunka ahaydna wayna diideen waxay dheheen maya ama magaalada dalka dhan waxay dheheen maya tobankiina warkiina kuma jirin ama boqolkiina warkiina kuma jirin annaga maanta waxaa weeyaan takmila alaaiina yowma maalintii eh, soddonaad ay noo tahay soddon buux kadibna berri ayaan eh, waxaan samaynaynaa ciidda tukanayna jiifqaadigaa ku dhawaaqay warkii oo kooban jiifqaadiga wuxuu dhahay annaga berri waan soonaanaynaa warkaas kuma jirin soomaalidan iyo qaxootiga ah oo muxuu aha wajeer iyo mandheere iyo gaariso iyo degan qaxooti weeyaan hadalka asaga hadal kaftan umalaynin yacni jiifqaadiga arrimaha runtii ceebta ah oo ceeb dhaqan ceeb diineed ah waxyaabahaasaa ka mid a culimada ugu weyne dalkan oo dadka kenya ku dhashay soomaalida ahaa ayaa telefon u direen qaar maar anaa la fadhiyey ramadaanno horan soo dhaafna markaas waxay ku yidhaahdeen waxaa laga arkay mandheera magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan wajeer magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan gaariso magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan magaalo fulaan yani intaasoo magaalo laga arkay culmadii joogtay marka mandheer iyo culmadii gaariso joogtay iyo culmadii wajeer joogtay oo dhanna waxay isku waafaqeen in bishi la arkay sidaa darteed muslimiintu ilaab waan la fadhiyay marka telefonka loo diray ramadaan ay ahayd markaasaa ninkii asaga ahaa intuu hadal warwareejiyey ayuu kadibna fariirada ka baxay berrina soonkiis kasii watay markii la waraystayna dadka hoos ay u waraysteen wuxuu yidhi waxaas waxaa weeyaan mustawiniin maha qaxooti weeyaan ya yani dadka ayaga waa dad qaxooti ah oo waxaa idin weydiye su-aasha waxay tahay eh, qolya waxaa laga sheegay hebel muxuu ka tukanaya kitaamburisho ma haystee warkaad bin soo gaari xaqiiqa yani insaanka haddii aad koobo gala caqligiisa iyo diintiisa waa imtixaan jiif qaadiga oo muslimiinta hogaanka ahaa oo la rabay inuu ummaddan mideeyo inuu ummaddan muxuuha u noqdo hogaan inuu ummaddan muxuuha xaqoodii diineed iyo kii adduunyaba uu ka shaqeey la rabay yaa inuu waxaas heelkaas joogo waxaa weya waman kaana alghuraabu lahu daliila faqaadahu ilaa jiafi lkilaabi inaynugu dhacdaa khatar marka halis weeyaan jiifqaadigii ummadda ay kor u eegeysa hadii marka heerkaa uu jooga ya waa mushkilad mogta marka waa dhibaato alcumuum marka haddii marka jiifqaadiga u iclaam u yihahda tobankiinan xabo qaxootiga aho muxuu asigiska jooga inkuma jirna waxaad yeelaysaan waxaa weeyaan ciidda waa beri dambe arrinta ayadaan ay muslimiinta khilaaf u keenayso oo loo arka maslaxa in maanta annagaan iska afurno oo kadibna berriina muslimiinta kelimadooda si loo miday oo asaga aan lagu dayanin ila waxaa la yidhi hadii aan la kala rooneen roob madeen soomahin oo marka aan idhahdo asaga aan la tukanna ma wax dhibaa ah ku sugan waa cillad soo baxday cillada noocaas marka ma bannaan tahay in marka ciiddii muslimiintii iyadoo la eega maslaxadii ila ciiddan la tukana masaalixda ku jirta waxaa ka mid ah waa idhaar tamaasuk almuslimiin muslimiinta inay ishaystaan oo iswataan oo dhan u wada jeedaan in la muujiyo iqaadat acdaa'ihim wa idhaaru quwatihim waa yani in ayaga laftarkoodii ay qiimahooda ay ismuujiyaan inay is arkaan hakada inay ducadoodii hal meel ka wada dhacdo maslaxada marka anagoo xadiidkaas eegayna marka haddii maslaxa loo arko in muxua muslimiinta kelimada in lagu mideeyo oo inta laiska afuuro kadibna berri lala ciido moo dhib ay leedahay marka su-aasha agtiina ay ka fatoonaysaan insha allahu tacaala <coughs> waaya xadiidka baab likuli baladin ru'yatu beled kasta aragtiis ayuu leeyahay beled kasta iyo dal kasta aragtidiisa ayaa gooni u ah oo sida iyagoo arkaan bay u soomeeyaan baabkaas ayuu baabyo weyaan xadiidka xadiid macnahaas amaba xadii lafdigaas ayaa noo imaan doona insha allahu tacala xadid kun sideed boqol iyo toban iyo saddexaad can qurayb waxaa laga wariyay mas'aladan ku saabsan eh, iftaarka soonka iyo soonka xirashadiisa waa masaaisha muslimiinta ay aad iyo aad iskugu khilaafaan oo laga yaaba hal magaalo gudaheeda inay dadka ay saddex maalmood kala tukadaan waana dhacda arintayda sagaashamey mar waxaan garanayaa hal ramadaan ay gruub eh, tukadeen muxuu ahaa sabti oo kale tusaale ahaan gruubka labaadna ay tukadeen axad ay tukadeen gruubkii saddexaadna ay isniin tukadeen waan joogay kuntu xaadiran ma garateen waxyaabaha khilaafka meesha uu naga galay iyo imtixaankana haystay ka mid tahay marka masaaishan waa mas'ale culimmadii hore iyo hataa saxaabadii ay ku kale ra'yiduunaayeen laakiin duunaanta ayada ma keeni jirin in lisbidcayo in listuhma in liscaayo in liisku xukumo qofkan soonkiisa maqbuul ma ahan ah hakada ma dhici jirin qofka ay haddii ay caddaato in bishii la arkayno oo bishii laga arkay dee meeshii araggeeda laga midaysnayna waa la wada afuri jiri sida nabigeena ala slam uu sameeyey alayhi salaa slam iyo rag badan ay sameeyeen haddii la kala muxuu ahay maطlac leeyahayn oo kala fog yahayna in la kala dugnaan jiray marka masaaishaas mashaais farciga oo dadkana isku dhibaan aad iyo aad oo runtii laga yaabo laba ninoo sheekh laba culimo weyn a isku khilaafaan o ummaddii ay kala jibiyaanoo waxaa weeyaan kanna ay kanla saftaan kanna ay kanla saftaan ummaddii ay sheekh hebel saasuu yiro yani waxyaabahaas runtii waxyaabaha tabar meelo kale ku filan in lagu bixiyo iyo eh, karti meel badan meelo kale in lagu bixiyo ku habboona ayaa waxyaabo hoose oo runtii dhib badan dhibka ay keensaan ay badan tahay lagu bixiya arrinta ayadana runtii gar ahan gar ahan weyaan xadiidku sideed boqol toban iyo saddexaad can kurayb waxaa laga mawla cabdillahi bni cabbaas weeyaan raximah llah ana uma alfadl haweenayda umalfadl la yihahdo bint alxaaris radia allahu taala anu ardaaha bacatathu waxay u dirtay ibn abi sufyaan ay u bihaam mucaawi bin abi sufyaan oo shaam jooga ayay u dirtay oo adeeg ahaan ugu dirtay danbay kala hayd marka amiirmuminiin ayuu ahaa marka khaliifat muslimiin ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi faqadimtu shaama qurayb ayaa hadlay faqadimtu waxaan gaaray ashaama shaam ayaan gaaray shaam dalalka isku dhaha suuriya iyo filistiin iyo halkaa weeyaan faqadimtu shaama iyo inta ku hararaysan faqadimtu shaama shaam ayaan marka aan tagay faqadaytu xaajata dantii ay lehdaan mucaawi ugu soo dhameeyey fartiintii ii fartay ayaan gaarsiiyey wixii aad soo farayna ama wixii ka dhexay ayaan usoo dhameeyey wastuhilla calaya waxaa lii biriqsiiye ama mxua ii birqaday ama ii dhashay ramadaano bisha ramadaan dushayda mxuu ahaa laga biriqsiiye amaba laga dhaliyey waana bishaam anuu shaam joogo bisha ay dhalatay wey wax kale maaha warka fara'aytu lhilaala bisha ayaan arkay leylat aljumcati habeen jimcada ay soo gelayso habeenka jimcada ay soo gelaysan bisha arkay uma qadimtu madinata magaalada madiina ayaan soo galayo fii akhiri shahri bishii dhammaadkeeda ayaan imid fasalanii cabdulahi bn cabaas ayaa weydiiyey radi allahu canhuma uma intaa kadib dakara hilaala bisha ayaad muxuu ahaa sheegay faqaala wuxuu yidhi mataa ra'aytum hilaala bishi gormaad aragteen kuraybow faqultu xari ra'aynaahu leylata aljumca habeenka jumcada ayaan aragnay faqala wuxu yidhi anta ra'aytahu maadaa arki kuraybow faqultu xari nacama wara'ahu naas dadkan way arkeen wasaamuu way soomeen dadku wasaama mucaawiyatu mucaawiyana wuu soomay faqala wuxuu yidhi lakina anaga ra'ynaahu leylat sabti annaga habeenka sabtigaan aragnay kow falaa nazaalu kama zulayna suumu inaan soonna xataa nukmila alaaiin ilaa soddonka aan ka dhammaystirno aw amaba naraahu aan ka aragno haba ka yaabin annaga muxuu ahaa maba afurayna weyaan mma muxuu ahaa kama zuulayn inaan soomana faqultu waxaan idhi alaa taktafii biru'yati mucaawiya wa siyaamihi mucaawiya aragga bishuu arkay oo khaliifat almuslimiin ah iyo soonka u soomay kuma kaaftamayd miya cabdullahi bin cabaasow faqala wuxu laa maya haakadaa sidaas ayaa amaranaa rasul lah sal sl nabiga saas ayuuna faray calayhi salaatu wasalaam marka waa culimada masalada ay yihahdaan ikhtilaafu lmaaalic inay saacadihi kala duwan marka masaladaas mxuu aha soonka iyo ikhtilaafulmaaalic iyo baabkeeda waa baab runtii saas u wareegeysani hadda tusaale ahaan dad baa waxaa dhacda in ay qoraxdaba dhicinba lix bilood inay mxuu aha qoraxbu dhicin laga yaaba soma ma jirta arrintaadi ma jirta ya ya qaar ay udhicinaaba marna waxaa jirta xilliya ay ku so-aadaysa ay qoraxda dhacaynin oon ilbirsiyaal iyo wax lamid yacni habeenkiiya soonku mararka qaar wuxuu noqonayaa eh, yacni maalin kaamila ah in la sooma labaatan afar saac iyo habeenkeedii waayahay qaar baa waxaa weya saacadii siddeed toban ay noqonayaan hadda tusaale ahaan sacuudiga hadda nooga dhow salaadaha qaar waxaa la tukadaa sagaal saac iyo afartan shan daqiiqa meelaha qaar oo habeennimo ama saddex muxuu aha saddexda iyo afartan shan daqiiqa riyaad iyo muxuu ahaa eh, dhankan eh, qorax ka soo baxa ilaa damaam iyo sagaal saac iyo afartan xataa sagaal saac barnay noqotaa laga yaaba annagana salaada nooga horreysa tukana gormaan tukanaa ya nairobi toban saac ko iyo saac meelahaas waa un salaada noga horreysa meeqaa noo dhexeysa marka saacad iyo bar wax ku dhawaa noo dhexeeya ama ka badanba mararka qaar marka waxaan kala jeedaa yacni saacadahaas kala duwan oo noocaas ah ta'iirka ay leeyihiin iyo siday noqon iyo iyo wax dhib badan alcumuum annaga xoogga waxaan saaraynaa oon ku dadaalaynaa in bisha araggeeda aan ku dadaalno oo meelaha aan isku saacadahan ahayna meeshii laga arka ku soonno haddii in la ay noqoto marka ciidda haddii ay noqotona wixii muslimiinta kelimadooda kulmina oy ku midoobaan inaan xooga saaro taasumbaa koleyba muuqata masaladan aan laga dhigin alkufr walislaam ma aha arinta saas maaha ibnu cabaas arka ibnu cabas kama jeedaan siduu leeyahay marka dadka qaar waxay u arkaan haddii maanta hebel uu ciidi waayo ama uu jiifqaadiga yidhahda muxuu beri dambaa la ciidaya tusaale ahaan gaalnimo oo kale maya ma aha arrinta saas arrin ka fudud waa masaaisha masaaisha marka yasuuqu fiiha alkhilaaf laa shaka qofka bisha inta laga arka gaariso ama tanariifada mxuu ahaa dadka qaxooti weeyaanoo ru'yadooda la tusadaq waa nin muxuu ahaa xadgudbay mas-uuliyaddiisana dayacay xaqiiqada saas waa laakiin maca dalika arrin muslimiinta ay ku kala tagaan oo ninkaas leeya waa nin muxuu ahaa bidca iyo bale ku dhacay oo amaba gaaloobay ma ahan arrintayada waa masaaisha runtii laga yaabo in yasuuqu fiiha ikhtilaafu jihaati nadar nacam ninkaas muxuu ahaa wax kalood rumaysan malaan wuxuu aaminsan yahy kuwaas inay run sheegayn maadaama muslimiinta qaado u yahay wuxuu qabaa in kuwa ayaga ah ay waxay rabaan iska sheegaan aad baa loo waraystay wuxuu yidhi kuwan islaaya ayagaa eber iska sii maxaa horta lagu aaminaya ya iyagaa isbaabiiye rag baa aad ula niqaashay oo lala murmay oo ninka dee waa la dhibaatay xitaa tartana lala galay oo maandhoweyd in laga qaadaa la damcay markaasuu niminkiina soomaalida fardheerta ah waxaad yeelaysaan yani waa naga xildhibaano badantihiin waad naga dhaqaalo badantihiin annaga de hadda xaalada naga iskuma aadane halkaan korsi umaan haysanaa ilaa waqtiga isticmaalka kasii hore noo badbaadiye laakiin sida muuqato dii ay saa ku socdaan badbaado uma heli doonaan badbaado uma heli doonaan waaya ila ummad inaad muxuua ah madax u noqoto aadan ummad isku wadin ma soconays madaxnimo haddii aad rabto waa inaad ummad isku wad oo dadkii isku hayso laakiin ummaddii muxuu ahaa inta u badnaydaan ka soo qaada waxba kama jiraan madaxnimona ku fadhinaa xaaraan marka la kala dooran wayaan ama madaxnimadii muxuu ahaa ka sabar ama ummaddii isu keen bas khayrna isugu keen iyo wanaag haddaba muxuu ahaa jeef qaadiga nin ku xigay wuxuu ahaa nin soomaali ah waa qaadi rashiid waa taqaanaan warintaa garoobe howlgabuu noqday haddana qaadi suqyaan isna soomaali ah ayaa waxaa weeyaan eh, muxuu ahaa booskiisa galay soo ma marka waxaa weeyaan waa waa baasha waa lagu siqihaya marka ragga ayaga risaalo ragga yaqaano rekostiga yaqaan hala gaarsiiyo oo war meesha kursigiina idinkama rabne laakiin ummaddii madeeya ummaddii muxua ah wadana wada hogaamiya hala dhaha waaya baabu shahraa ciidin laa laba bilood oo ciid waxaa weeyaan ay dhexdooda dhacayso ma nuqsaamaan shahraa ciidin laa yanqusaan xadid kun sideed boqol tobaniyo afaraad can abi bakrata waxaa la wariyey radia allahu cannabi nabigan wuu ka sal sl nabigan wuxuu yidhi shahraani laba bilood laa yanqusaani ma noqsaamaan shahraa ciidin muxuu ahaa ciid labadeeda bilood labada bilood labada bilood ciidda ma nusqaamaan ramadaanu bisha ramadaani waa dulxija iyo dulxija bukhaari muslim ayaa soo marka nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu caddaynayaa in laba bilood oo bisha muxuu ahaa eh, ramadaan markii ay dhammaato oo shawaal ciiddeeda taarikowda iyo bisha dilxija ciidda ku jirta in labadaas waxaa weeyaan ay nuqsaamaynin yacni ajar la ma dhacaan macnaha ugu dhow ajarkooda lama dhimo oo ajar badan ayaa laga heli macna arrinkaas la aada weeyaan macnaheeda ma ahan yacni labada bilood ilaa mid walba ay muxuu ahaa labaatan iyo sagaal ku dhammaato macnaha isaga buu fogi dad baa saa u fahma ama rag baa saa ku fasiray oo inay dhahaan haddii bisha ramadaan ay labaatan sagaal ku dhammaato bisha dilxijana waa inay ku dhammaato soddon haddii ay dilxijo ku dhammaato tii hore labaatan waa inay ramadaankii ka horreeyay ku dhammaado soddon maya macnaha isaga waa macna baciid weyaan xagga ajarka ayaa laga hadlaya baabu badu sawmi min alfajri soonka inuu ka bilaabana salaada fajr ayuu baabkan u baab yahay xadiidku sideed boqol toban iyo afaraad xadiidku sideed can adi ibni xaatim waxaa lag wariyey radi allahu ta arda taqanin ayaa dhalay waa ninka carab ugu sakhisanaa ugu muxuu ahaa ugu gacanfurnaa deeqsisanaa nabigeena sal slm markii uu qolyihii bader toddobaatan oo raggii ugu muuqmuuqday reer qureysheed uu nabiga gacanta kusoo dhegay toddobaatanna halkaa lagu halaagay nabigeena wuxuu yidhi alai sl slam ya xaatim eh, ibnu adiy xaatim cadiy ibnu xaatim ibnu mucim hadduu xaatim ibnu mucim noolaan lahaa ood iweydiin lahaa inaan u daya fii haaulaai natna kuwan urka badan ilan wax usura waa gaalnimadii gaalnimadooda urays kuwan urka badan haddii weydiisan laha inaan u daayo waan u dayn laha bu yidhi nabiga sal l slm maxaa yeelay deeqsinimada kaligeed maaha nabigeena sal l slm markuu intuu aaday aaif la soo dhagaxyeeyey la dhibaateeyey magaaladiina waxaa weeyaan uu khatar ku jiro ay nimankana yidhaahdeen qolyihii haddii aad maxamed imaado hala dilo ayaa nabigeena sal lla slm wuxuu usoo diray adeeg inuu badbaadiyo inuu magangelyo siiyo kadibna xaatim ibnu mucim wiilashiisii ayuu muxuuha amar siiyey oo aad u badnaa waa soo labistay hubkii a la soo qaatay kadibna nabigeena sal allahu alay waslam qoladiisna uu sheegay wuu ka hortagay wuu soo kaxeeyey wuxuu yidhi waxaan magangeliyey ninka la yidhaahdo nebi maxamed calayhi salaat slaam asna gaal u aha marka waan magangeliyey qofkii far ku taago ama carab ku taaga anugu far igu taaga carab igu taagay cid u bambaxdayana la arkay markaasaa waxaa weeyaan kacbadii ayuu nabigeena ku dawaafay sal allahu alay waslam isaga wiilishiisana saasay uga harraysnaayeen saasay ugu ardaynayeen gacantaas ku lahaa nabigeena sal allahu alayh waali waslem markii dambe marka uu nabigeenna ummaddii nabigeen ma istaagay ala sl slam wuxuu la taagan yahay yaa ayuha naas quluu laa ilaha illa allah asnaamtiin waa bail ma aamusahay arrinta marka ninkii mxuu xaatim nucim aha waa loo imaada waxaa la yidhi xaatimow ninkan adiga inaan badbaad aad badbaadisay aad maangelisay annaga inaan kugu xadgudubna diyaar uma nihi mana awoodi karno waan ogsoona xaalad adagaa dhacaysa ninkiina muxuu aha badbaado kama haysan markaasaa mucim dhowr jeer ku yidhi maxamedow dee rag waa calacalayaane bal waxaad yeelaya raggaabso markaasaa wuxuu yidhi adeer waxaad yeelaysaa cahdigaadii ballantaadii iska qaada marka intii hore allaha muxuu igu anfaca inta dambe marka ilaahay ba aniga aan ballan aan u ahay muxuu ahaa aan eh, u ahay magane allah ku garab gala marka wuxuu le nabigeena sal ll ly slam cadiy hadduu noolaan lahaa xaatim ibnu mucim hadduu noolaan lahaa oo ad weydiisan laha toddobaatan ka nin oo raggii quraysh mxuu ah haldoorkeeda ahaa oo gacanta lagu hayo oo dil iyo daysmaba mxuu ah maanta ay u siman tahay iyo xoolo in laga qaad sida marka dama dhacday waanu dayn lahay oo nabigeena cadayna sal alla alay slam ninkaas ayaa dhalay marka ninka la yihahdo cadi bni xaatim radi allahu taala arda can cadi bni xaatim xal radi allahu taala arda qal wuxu uhi cadi waa xadid kun sideed boqol iyo tobani shanaade lamaa goortii naزlat ay soo degtay xataa yatabayana ilaa uu idinkaga cadaado lakum adinka alkhayu liilanka alabyadu ee cad min alkhayi liilanka alaswadi uu ka cadaado markii ayaddaa soo degtay camidtu waxaan u qastay ilaa ciqaalin dabar iyo xerag ayaan u qasday aswada ee madow iyo ilaa ciqaalin iyo dabar iyo muxuu ah xerag abyad ee cad ayaan u qasday laba dunood ama laba xerag mid cad iyo mid madow ayaan muxuu ah soo qaatay fa jacaltumaa waxaan marka hoos hoos ka geliyey amaan hoos dhigtay taxta wisaadatii barkintayda hoosteedaan gashtay kow fa jacaltu waxaan gudagelay anduru inaan eega fi leyli habeenkii falaa yatabayanu lii ima caddaado yani waxaan fiirinaya marka labadii aan soo qaadi waan fiirin marka labadu isla madow yihiin wax ay caddaanaba lama arko labadiian aayaddu wuxuu ka fahmay in la qaato labadaas muxuu aha xerag mid madow iyo mid cad oo la eego xilliga aad kala garato ood kan madow iyo caddaan u kala garata markaasuu fajarka eh, soon soonkii muxuu ahaa aad gelay gelayaa ayuu u fahmay faqadowtu waan ku kalahay calaa rasuulilahi fadakartu lahu nabiga waxaan u shegay dalik arrinkaasaan u shegay faqala wuxuu yidhi inama dalika arrinka isaga oo la sheegay sawaadu leyl habeenka mugdigiisa iyo madowgiisa iyo bayaadu nahaar maalinta cadaanteeda saas weyaan ee muxuu aha liilinkaas iyo baasha yarood gacanta ku haysa ma ahan buhari muslim ayaa soo saara weyaan cigaalkaas ciqaalkaas ama waxaan kala jeedaa xeragaas ma ahan wax laga hadlaa xadiid kun sideed boqol iyo toban iyo lixaad can caaishata radi allahu taala ardaha can nabi ka waraysay sala allahu alay slam anahu qaal inuu yidhi ina bilaalan bilaal yuadinu waxaa adimaa bileylin habeen fakuluu iska cuna washrabuu iska caba xataa yuadina ilaa ka adimo ibnu ummi maktuum cabdullahi ibnu ummi maktuum oo nabigeena sal l slem ahaa muadinkiisa isaga bilaal ilaa ibnu maktuum aad ka maqashaan waxaa weeyaan cuna oo caba weyaan asagana indhool ayuu ahaayo ilaa laga yidhahdo asbaxta asbaxta warwaad waa bariisatay ilaa laga yidhahdo ma adimi jirin bukhari muslim ay xadis soo saare weyaan baabun mataa yuftiru saa'imu qofka sooman gormuu afuri xadii kun sideed boqol toban iyo toddobaad can cumar ibn khataab waxaa lagu radi allahu ta an arda qala cumar ibn khataab qaala rasul rasulka wuxu yuri sal slm idaa aqbala aleylu habeenka hadduu ka soo jeesta min haahuna dhankan haddii habeenka dhankan uu ka soo jeesto cafandhankan wey dhankan qoraa ka soo ba aggeed kow wa adbara nahaaru maalintiin ay sii jeesto min haahuna dhankan uu saa u sii jeesto foroorsado waqarabat ishamsu qoraxdiin ay dhacdo qoraxda bannaanka joogta maahan faqad aftara saaimu qofka soona wuu afuray ama isaga biyaha musan cabine xilliga afartood alla gaar waba afuray buhari muslim ayaa soo saara weyaan marka qofka marba hadii xilligaa la gaaro waa xilliga iyo tawqiidka la afura in dib loo sii dhiga oo ilaa laga arko waa noo iman doona lama ogolo baabu istixbaabi suxuuri suxuurta in la baabu istixbaabi suxuuri suxuurta inay sunno tahay iyo sunanimadeeda iyo wa taakhiirihi suxuurta in la dibdhiga ayuu baabkan u baabiya weyan xadidku sideed boqol toban iyo sideedaad can anas bin malik waxa lg radi allah tan qala wuxu anas qaala nabi nabigan wuxu yih sal fa ina fi suxuuri suxuurta ay ku sugnaatay barakatan saasayuu nabiga cdayna sal slm xadidku sideed boqol toban iyo sagaalaad in caloosha la buuxiyo laazim maaha hal timir laba timir saddex timir shan timir iyo muxuu aha biyo iyo eh, shurbad yar iyo wax aad cuni karta oo yaryar inaad muxuu aha nafta iska qaada maaha buqari muslim ay soo saaray dadka qaar baahida ay aad uga caraara marka waxaa weeyaan salaad taama tukan kara qofki intuu cuna cuna cuna kadibna halkaas ay u istaagayaan inuu dilqaa laga yaaba oo markaad rukuucaba sujuudo ay wixii ka soo noqdaanba sida ilmihii oo kale waay xadiidku saddeed boqol toban iyo sagaalaad can saal bn sacdin sacdi waxa lgu radi llahu ta qalu irsaal kuntu waxaan ataxaru mid suxurta fii ahli reerkaygan la suxuran jiray uma inka kadibna yakuunu waxaa igu dhici jiray surcatun deg deg bi aniga an udrika inaan ka gaaro salaat alfajri salaada fajr maca nabi nabig sal slm deg deg ugu noqon jiray buhari ayaa soo sa xadikaas yani markaan reerkayga la suxuurta inaan salaada nabigeena ka gaaro ala sl slam deg deg ugu noqon jirtay yani waxaa isku aad iskugu dhawaa suxuurta iyo iyo salaada aad iskugu dhawaa dadkeen waa taqaanaan berigi hore waxaa dhici jirtay dhaaku dhaaku dhaaku markuu telada la dega maaragta albaabada lagugu soo garaac sideed saac albaab lagugu soo garaac daaku suxuur suxuur wa albaabka qaab qaab qaab sideed saac macasha amis waa suxuur qolyaha kale oo muxuu ahaa northstan ma aqaan dhankan muxuu ahaa soomaali weyn baabkeeda aad uma aqaane northstan kuwa waxaa weeyaan ayana sideed saac ay soo kacayaan ilmo durbaamo durbaano wata oo qaab qaac qaab qaac suxuur suxuur suxuur hurd lama yaqaan ramadaankii afar saac ama shan saaca laga baxay taraawiixda iyo laga baxay oo dhinaca dhulka ligay sideed saacna waxay bilaabayaan goobgac goobgac meel ay ka tagaan koona ayan marayi ma laha markuu ramadaanka dhamaadana intay soo labistaan dhar qurux soo xirtaan ayaa kadibna guri walba ay marayaan lacag keena leyihin lacag keena ka aruurinayaan maaqana xamar iyo muxuu ahaa kismaayo iyo baydhabo iyo boosaaso iyo hargeysa iyo baabkaaba ka jira akhyaaray ya ma arkin sooma madheeataga marka madheeraad ku arkaysaa iyo wajeer gaarisee halkaasay ka jirtaa yani wax cajiib wa xaqiiqatan hadda beryahan dambe badnowga iyo waxaa weeyaan iyo hawlahan ay bateen waa yaraadeen runtii aad bay u yaraadeen culimadan aad bay uga hadleen marka waa isleenahay annaga waa isxignaa mogta dhankaasoo koa marka alcumuum taqriiban baabkaas waa baabkaas weyaan nacam in la dibdhigaa marka la rabaa baashaan mxuu aha la cashayna maaha markii ay salaada la adimi rabo oy salaad soo dhowdahay ayaa la cunaya cunada ilahay wuxuu ku qadara subxana wa tacala wuxuu ilahay ku qadaro cabti saas ayaana wanaag badan oo barako badan xadiidku saddeed boqol iyo labaatanaad can ibn cabaas al radi allahu tacala anma ana rasul rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi innaa annaga macshar alambiyaai ambiyada makaaran kulankooda umirnaa waxaana la faray amaba ambiyada umirna waxaa nala faray an nuahira inaan dib u dhigana suxuuranaa suxuurtanaga wanucajila aan dadejino firana afurkanaga inaan dejino ayaana la faray wixii rusuusha la farayna in allaha amara almuminiina bima amara bihi almursaliin kow wa an numsika inaan ku dhegnaana wa an numsika inaan ku qabanadha biaymaaninaa midigtanaga calaa shamaailna bidaxdanagaan ku qabanna fii salaatina salaadanaga oo gacanta midigta in kor la mariyo oo oo saa qabta ayaana la faray sidaa weeyaan annagana waana la faray abcan wixii ambiyada la farana waana la faray ibnu xibaan fii saxiixihi isnaadu saxixun cala shardi muslim ayuu leey weyaan baabu istixbaabi tacjiili firi afurka in la dejiyo inuu sunay ayuu baabkan u baabay xadiid kun sideed boqol iyo ko iyo labaatanaad can sahl bn sacdi saacidi xali radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slam qal nabigen wuxuu annaasu dadka bikhayrin khayrin ay ku sugan yihiin macajaluu ilaa ay boobsiyaan alfira afurka intay afurka boobsiinaan khayr kama zuulaan weeyaan waaya buhari muslim xadis soo saaray xadidku sideed boqol laba iyo labaatanaad canhu waxaa laga wariyey sahl ibn sacdin saacidi radi allahu ta arda qala wuxu hi sahl qaala rasul wuxu yih sal slm laa tazaalu kama zuusha ummatii ummadayda calaa sunnatii jidkayga inay ahaayaan kama zuulaan maa lam tantadir maa lam tantadir ilaa ay la suganin bifiri afurkeeda annujuuma xidiga ilaa ay m ummadayda khayrunbay ku sugnaanayaan laakiin khayrka waxay ka bayrayaan ama ka xilliga ay la sugtaan inay xidiga arkaan markaan xidigaha aragna kadib aan afurayna haddii ay halkaa gaaraan bas ummaddii khayr waa ka zuushay weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slam haahay xadiidkaana haahay qaala wuxuu yidhi raawigii wa kaana nabi nabigan u sal slm idaa kaana hadduu ahda saaiman mid sooman amara wuxuu fari jiray rajula nin buu fari jiray fa awfaa wuxuu fuli jiray calaa shayin waxbuu fuli jiray ama guri ha fuula ama buur ha fuula amaba ha fuula waxbuu fuli jiray fa idaa qaala goortuu yidhaahdo haabat ishamsu qoraxda waa dhacday markuu yidhahda aftara nabigu afuri jiray sal slm ibnu khusayma fii saxiixihi ibnu xibaan fii saxiixihi isnaadu saxiix weeyaan baabun man akala naasiyan qofkii isagoo hilmaamsan cuno ka dharga ka warramo shoonkiisa ma jabaya jawaabtu waa maya waa ilahay wuxuu quuday subxaana wa tacaala nicmo ahay waxaan u joogay nin akhyaarta ka mid ah oo allah aad u badan yacni isniinta iyo khamiista soonkama tago iyo ayaamulbiidka iyo wixiisa waa isku wadataa mararka qaara marka inta looga yeero muxuu ahaa meelaha zabta iyo meelaha looga yeero maarata ayuu iska dhargi markuu dharg ayuu xasuusanaya marka inuu soonnaa waan soonnaa iska tuf marka int afku jirta muxuu aha iska wada ilah baa ku quudiy dhowr jeer arka marka waa maasha allah dadka soonka badan mogta cajiib wa ya baab rayaan bilaash uguma gelayaan ilahay ku hanu dira subxana wa tacaala anagoo masoomin waa yahay xadiidku sideed boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda can nabigeenna wuxuu ka wari sal slem qaala nabigeenna wuxuu yidhi man akala qofki cuna naasiyan isagoo hilmaaman hilmaamsan wa huwa saaiman isna uu sooman yahay falyutima sawmuhu soomkiisaa dhamaystirto fa inamaa in kale maana acamahu waxaa quudi allaahu alla weyne ayaa quudiyey wasaqahu alla ayaa waraabiyey bukhaari muslim maxaad u hilmaamaysa markas ood waunaysa lama dhahay ilaahay baa qofkan quudiyaba adiga marka xageed u daba socotaa ilaahay baa quudiyey ilaahay baa mxu cabitaan siiyey wahaakada soonkiisuna hal intaasoo kale lagama dhimay waa u taagan ilah fadliga subxaana wa tacaala waa fadli waa nin muxuu ahaa jannada laga quudiyey oo quud dheeri la siiyey soonkiisana la aqbalay in sha allahu tacaala xadid kun sideed boqol iyo afar iyo labaatanaad canhu waxaa la wariyay abu hurayra radi allahu taala arda ana nabiy nabigeena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi man aftara qofka afura fii ramadaana naasiyan isagoo hilmaamsan falaa qadaa calayhi qada laga mara walaa kafaarata kafaara gudasho iyo xoolo bixin iyo howlana uma taallo weyaan waxaa weye ibnu khusayma fii saxiixi ibnu xabaan fii saxiixi wasnaadu xasanan weeyaan baabun laa yataqadamu ramadaana bisawmin bisha ramadaan qofka soon kal kalama hormaro yacni maalmaha u dambeeya oo ramadaanka uu soo geli rabo soon aadan la diidayaa xadiidku sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda can nabi nabigen wuxuu ku yiri sal sl qal nabigen wuxuu yidhi laa yataqadamana axadukum midkiin yuusan kala hormarin ramadaana bisha ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkii aw yowmeyn laba maalmood soonkood yuusan kala hormarin ilaa an yakuuna inuu ahaado rajulnin kaana ahaada yasuum mid sooma sawmuhu soomkiisa caadiga ahaa wadan jiray falyasum dalika lyowm maalinta sooma weeyaan baabu nahy can lwisaali soonka in laisku daba qabto oo habeen imaanin la soonaaday diidma la diiday ayuu baabkan u baabyahay xadiku sideed boqol iyo lix labaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta arda qala abu hurayra nahaa rasulla nabiga lagu diiday sal sl wisaari soomka in laisku dabaqabto habeen imaanin isku furo weeyaan fi sawmi soomka ayuu nabigeena diiday cala sl slam faqala lahu rajulin ba wuxuu ku yidhi oo min muslimiin muslimiinta ka mid ah innaka adiga nabi allow tawaasilu sala allah alay slam tawaasilu isku xiriirisaa oo habeen imaanina isku furtaa yaa rasul rasuulka allow calayhi salatu slam qala wuxuu yidhi ayukum midkiineba mili ani ilato ah maanad ilma mid tihiin inii aniga abiitu waan barye yuciminu isaga quudini rabbi rabigaudinwaraabiniyucimunii quudini rabbi rabbigay wayusqiinii waraabini ani rabbiga ay quudiy ina waraabiyo marka maana ay la tootihiin maya falamaa abow goortii ay diideen saxaabadii oo si nabiga alai sl slam dariiquu rabay inay dariiquu nabiga maray inay maraan ay damceen ooy warkiisa yara ka madax adeegeyn falamaa goortii abow ay diideen an yantahu inay ka reebtoomaan canhu saani soonka inay isku furaan waasala bihim nabiga calayhi salaat slaam xiriirin ayuu sameey yowman maalin uma yowman maalin kalena saasoo kale ka dhigay habeen maalin isku fur habeen maalin isku fur uma intaa kadib ra-u lhilaala bisha ay arkeen faqala wuxuu yidhi nabigeena calayi sla slam low ta'ahara haddii bisha ay dib u dhici lahayd lazidtukum idin kordhin lahaa <laughs> ka tankiili lahum qof muxuu ahaa ku cuquubadayna amaba marka soonka maalin iyo habeen in laisku furo ma ahan in la afuro waa bukhari muslim ay xadis soo saari baabulwisaali qofka haddii la kari waayo oo ramadaankii habeenkii iyo isku fura u yidhaahdo waa in uu muxuua ah ilaa suxuurta dambe un gaarsiiyo haddii aad dambe dhaafiso khataraad ku jirtaa weyan iska ilaali xadiidku sideed boqol iyo todoba iyo labaatanaad can abi saciid alkhudri waxaa radi allahu taala arda anahu abi saciid samica nabiya nabigena yukma nabigeena oo ila laa tuwaasiluu war hasku xiri hasku furina habeenkii iyo maalintii fa ayukum midkiinne idaa ayukum midkiin idaa araada hadduu doono an yuwaasila inuu xiriiriyo oo habeenkii maalintiisu ku fura falyuwaasil ha xiriiriy ilaa saxari ilaa suxuurta laga gaaro oo suxuurta kadibna cunaha ka dharga weyaan ha cuna qaala waxay dhn fa innaka adiga nabi allow tawaasilu waad xeranaysaa yaa rasul rasuulka allow qaala wuxu yidhi innii aniga lastu maahi ka hayatikum adinkoo kale ma ihi innii aniga abiitu waan baryi lii aniga mucimun mid iquudiya ayaan leeyahay yucimini iquudiyo wasaaqin mid waraabiyo yusqini yasqini waraabiyo ayaan leeyahy oo rabbi ayaa aniga cunno iyo cabitaan bisiiye buhari xadiis soo saara weyaan baabu lmubaasharati la baashaalo dumarkii tataabashadii iyo wix la midka iyo alqublati iyo dhunkashadii lisaaimi qofka sooman reerkiisu muxuu ahaa la fara ciyaaro fara ciyaar caadi ah iyo muxuu ahaa shahwo xataa ha ku dhehnaadee ayuu baabkan u baabiyay xadidka kun sideed boqol iyo sideed iyo labaatanaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana nabiy nabiga nuxu sal slam yuqabilu mid dhunkado oo yubaashiru mid la fara ciyaaro amaba waxaa weeyaan la baashaalo wa huwa nabigeena sal slam yusaa'imun mid sooman isagoo ah wa kaana nabigeena wuxuu ahaa amlakakum kiin inkugu hanashada badan oo inkugu ilaashiga badan liirbihi xaajadiisa iyo arrimaha galmo iyo hadday noqoto nabigeena baabkaas in aad iskaga ilaaliyo oon u dhawaanayn oo in suuragalka inay ka dhacdo yuu ahaa laakiin adinka ma aad noqon kartaan waa maya imisaa qof oo muxuu aha baabka inta gashay kadibna bad ku dhacday cidqu raqaba siyaamu shahrayn baab dharag gashay oo marka rafaaday marka iska ilaaliya leedahay adinka nabiga la toomatihiini isjira bukhari muslim xadiis soo saar weyaan xadiinku sideed boqol iyo sagaal iyo labaatanaad an cumar khaab a radi lahu ta qal cumar khaaab hashtu waan farxay ama waan hiimilooday faqabaltu waan dhunkaday xaaskayga wa ana saa'imun ana sooman faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow sanactu lyawma maanta waxaan samey amran arrin cadiiman aad u weyn arrin culus ayaan galay qultu qabaltu waxaan dhunkaday cafwan wa ana saa'imun ana sooman ayaan dhunkaday xaaskaygii qaala wuxuu yidhi ara'ayta bal ka waran low madmadta haddii aad luqluqata min almaai biyo xaggooda ka luqluqata wa anta saaimun adoo sooman ka waran qultu waxaan idhi laa ba'sa dhib ma lahan qaala wuxuu yidhi famah oo xaalad maxaa dhiboo jira marka haddii aad saas samaysay ood wax dhunkatay qof luqluqaday oo isagoo sooma luqluqaday soonka ma ka jabaya oo maya waa sidii o kale dhib maba jira abu daawuud iyo daarimi fii sunanihi waa xadiis saxiix weeyaan amaba gudihiiba la galo xaalad adag waa tan hore ayaa fudud oo qofka muxuu ahaa ganaaxaan aadu badneen waa la saaray koleyba waana soomi mogta laakiin midkan muxuu ahaa hawshii meesha u dambayse gaaray ka isaga xaaladiis khatar wa ka isaga xaalad khatar ah ayuu ku dhacay weyaan saas weyaan waayahay baabu saaimi qofka saaman yusbixu junuban isagoo janaabo qaba ayuu waa bariisani oo salaadii fajar ayaa la adimi qofki isagoo janaabo qaba maxaa la samayn wuu soomaya dhibna mar wuu qabaysani saa weyaan xadiku sideed boqol iyo soddonaad can caiشhata radi allahu ta an ardaha qalat waxay tir caisha kaana nebiy nabigan waxaa yudrikuhu miday haleesho u haleelo alfajru salaadda fajr haleeli jiray junuban isagoo janaabo qawli fi ramadaana min hayri xulmin isagoo weli dhadhab iyo wax noocaas iyo isku riyoosho aan ahayn oo galma xaaskiis uu galmooday ah weyaan sala allah alay slm fayaqtasilu wuu qabaysan jire wayasuumu una soom jire nabigeena calayhi slat slam bukhari muslim ay xadis soo saaray baabun idaa jaamaca qofka hadduu jimaaca oo u galmoodo fii ramadaan bisha ramadaan reerkiisa ow aftara uu afura liayri cilatin isagoo haba yaraatay wa ku ambaara ayna jirin dembi weyn ku dhacay waa ninka khatar ku jira ganax adagna waa la saaraya xadidku sideed boqol iyo ko iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu taala qal wuxu abu hurayra baynamaa goor naxnu annaga juluusun aan fadhino cinda nabiy nabigas aan fadhino sala allahu alayh wali wslam id jaahu rajulun baa u yimid faqala wuxu ya rasul rsulka allow halagtu waan halaagsamay qala wuxu yidhi maa baalak maxaa kugu dhacay maxaa ku daaray qaala wuxuu yidhi waqactu lamraati haweenaydiid aan ku dhacay wa ana saaiman oo sooma ogolmooda weeyaan subxaana allah faqala rasul wu yri sal slm hal tajid miyaad helaysaa raqabatan tuxtiquha qof aad xurayso qor aad xurayso adoona miyaad heli kartaa qala wuxu laa maya qala wuxu yidhi fahal tastic miyaad awooda an tasum inaad soonta shahrayni mutataabiciin laba bilood isdaba taal inaad soonta miyaad awoodi kartaa qala wuxu laa maya qala wuxu yidhi fahal tastic miyaad awooda an tasum inaad soonta cafwan qala wuxu laa maya qala wuxu yidhi fahal tajidu miyaad helaysaa itcaama sitiina miskiinan lixdan miskiin quudintood miyaad heli kartaa qaal wuxuu yidhi laa maya qaal wuxuu yidhi famakaa nabiyu nabigan uu nagaaday sal slm fa baynamaa goor naxnu anagana calaa dalika arrinkan ku sugan utiya nabi nabig waa loo kena sl slm bicaraqin dembiil fiihi tamrun dembiil kaamila ah. iyo kiisho dhan oo tamrun tamir ay ku jirto weyaan waalcaraqu caraqana almigtalo waa dembiisha caadiga qaal wuxuu yidhi ayna saa'ilu ninka muxuu ahaa su-aashii weydinaya intuu jira aawey fa qaal wuxuu yidhi ana aniga wey nabi allow qaal wuxuu yidhi khud haadaa dembiishan qaado oo fasadaq bihi sadaqayso faqala rajul wuxuu yidhi aclaa afqara minii mid iga faqiirsan aniga yaa rasul rasulka al miyaan ku sadaqaysan oo cid iga faqiirsan miyaan la arkaa wa fa wallahi waxaan ku artay maa bayna laabatayha labadeeda shiila madow ma ahaanin yuriidu xuluj alxaratayn labada shiila madow oo muxuu aha magaalada madiino ayaa qorax ka soo baxi qorax dha waxaa ka xigo laba dhagxaan madmadow oo shiilan oo meel gubatoo kale ah oo taagtaagan dhexdeeda ma ahanin yuriid wuxuu la jeeda alxaratayn labada xara ayuu la jeedaa ahla beytin guri ehelkiis afqaruka faqiirnimo badan min ahli beyti ahlu beytkayga cid iga faqiirsan lama arka waa madiine wax ku nool oo aniga masaboolsamo lama arka waa fadaxika nabi nabigan qos sal sl slam xataa badat ilaa ay ka muuqata anyaabahu miciis ila ay ka muuqdaan nabigana sl slam uma qaala wuxuu yidhi adcimu ahlaka reerkaada quudi saasaa lagu yidhi weeyaan bukhari muslim ayaa xadiis soo saaray marka markuu xataa ka hadlayay qadiyadii soonkii riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wax dhibkii io kanib soo soon maaha marka laba bilood maxaakiin ku soomi dhibka iyo hawsha i keentayba rag waa kala khatarsiin mogta iyo dumarkaba baabun alxijaamatu toobinka la tooba lisaaimi qofka sooman oo la tooba ayuu baabkan o baab xadidku sideed boqol iyo labiiy soddonaad can ibn cabas ale radi allahu taala anuma qala wuxu abdulahi bin cabbaas ixtajama nebiyu nabigan wuu istoobay sala allah alay slam wa huwa saa'imun isagoo sooman qofka hadduu isagoo sooman u istooba soonka ma kajawaa miskama jawaabi waa masale khilaafiya riwaayo kale oo aftara alxaajim walmaxjuum ayaa jirto oo axsaab sunanka ay soo saareen laakiin culimada in badan waxay leeyihin waa mansu xadiidka aftar alxaajim walmaxjuum waa mansuuq ay leeyihin saddexda imaam imaam abu xaniifa imaam maalik imaam shaafici waxay qabaan in soonka uusan qofka xijaamada iyo toominka ay ka jebinaynin saasay qabaan weyaan saas ayay qabaan imaam axmed wuxuu qabaa inuu ka jebini sida raajaxan insha allahu tacaala oy culimada u badan yihiin saddexda imaam saad u aragtaan xadiidkan muxuu aha mutafaq ahna wacadaynaa ixtajama nebi sal sl wahu saaimun isagoo sooma nabiga soobay alayh slat slam marka baabkaasan iska qaadayna wallahu aclam haddii qolo kale oola waajibina aad aragtaanna ayaadna meel cidla kuba taagne axaadii cadaynaysa ayaa jirta weyan xadidku saddeed boqol iyo saddex soddonaad can cabdiraxmaan ibn abi layla waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxu yhi abdirxman ibn abi layla xadaanii rajulun baa ii warrama min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiis kale sala allahu alay slam ana rasuula rasulka al sal l slm naha wuxuu diiday can alxijaamati in listooba iwalmuwaasalati soonka in laisku furo habeen imaan laisku furo walam yuxarimha mana xaram yeelin ibqaan calaa asxaabihi saxaabadiis isagoo u dhimrin u turi weeyaan sal allah alay slam faqiila waa ya rasu rasuulka low inaka adi tuwaasilu ila saxri ilaa muxuu ah waqtiga suxuurta laga gaara ayaa isku furtaa habeenay maalin faqala wuxuu yidhi innii aniga uwaasilu waan isku furaa ila saxri warabbii rabbiga ay ucimini quuday wasqini waraabiyo weeyaan abu daawuud oo xadiis saxiix weeyaan baabun lama gaarin waqtigii waxbaa ka dhiman baabu sawmi sibyaan xilliga an bilow noo taqaanaan barkii ku dhawaada la bilaabay marka xaggee loo socdaawo habeenkii muxuu ahaa hore u yara dhacay marka hala yar sabr jazakum allah khayran waana insha allah waana soo gaabin doona insha allah baabu sawmi sibyaani caruurta soonkood ayuu baabkan u baabay xadidka kun sideed boqol iyo afar iyo soddonaad can rabiic ibni mucawid waxaa laga wariyey rubayic ibni mucawad radia allahu taala ardaha qaalat waxay tihi rubayic waa saxaabiyaadkii reer ansaareed qaalat waxay tihi arsala nabiyu nabigeenna ayaa muxuu ah soo diray qof hadaata caashura subaxdii caashura bisha ramadaan bisha bisha muxaram oo muxuu ahaa bisha eh, zaka oo muxaram tobankeedii ayuu usoo diray ilaa qural ansaari ree ansaari tuulooyinkoodii ayuu usoo diray ree ansaareed iyo tuulooyinkoro degnaa laakiin muhaajiriinta xaggey degnaayeen waxay degnaayeen magaalada gudaheeda rag soo qaxootiyoobay alla darti soo qaxootiyo ahaayeen qaar masaajid degan qaar meel agagaarkii degan weeyaan ilaa qural ansaar qof qofkood dee ballaanka waa jiray oo muxuu aha bahyar wax meelaha kula ama xoolo ay joogaan kow man asbaxa qofkii waa bariystay muftiran isagoo muxuu ahaa afuray falyutima xataam yeela baqiyat yowmihi maalinkiis inta ka harsan ha dhammaystiro waman asbaxa qofku waa beri saaiman isagoo soomana fali soonkiisa ha dhamaystirto aa sii wata qaalat waxay tidhi fa kunnaa waxaan nasuumuhu mid soonna cashuradii bacdu intaa kadib wanusawimu sibyaana carruurta anaga waan soonsiin jirnay ayagana carruurtii xataa soonka ayaan eh, bari jirnay oon soonsiin jirnay wanajcalu lahum waxaan u samayn jirnay allucbata waxay ku ciyaaran dhoolii wax lamid waxay ku ciyaaran u samayn jirnay oo meelcihni suuf ka samaysan fa idaa baka canuga hadduu ooyo gabadhi wiil waxay noqdaanba axaduhu midkood cala acaami nu acayna waan siin jirnay daaka cihnigaas iyo suufkaas iyo waxaas ay ku ciyaaraan dooligaas yaryar aan siin jirnay xataa yakuuna ilaa uu ka ahaada laga gaaro cinda aliftaari wakhtiga afurka weeyaan buhari muslim xadis soo saari baabu qada ramadan bish ramadan oo la qadayo baabkan baab xadiidku sideed boqol iyo soddon iyo shanaad can yaxya waxaa laga wariyey can abi salamat wuxuu ka wariyey ibn cabdiraxmaan qaal wuxuu yidhi samictu caaishata baan ka maql radi allahu ta an ardaha taquula iyadoola kaana wuxuu ahda yakunu mid ahda calay dushayga asawmu som min ramadaan bisha ramadaan famaa astaicu maa wooda jira an aqdiya inaan qadaya ilaa fii shacbaana shacbaanka ilaa laga gaaro soomku ay ugu jiri jiray nabiga calayi slat slam maadaama ay u khidmadiisa howlihiisa darteed ay u yeeri jirtay radi allah taala ardaha bukhari muslim ay xadis soo saaray xadiidku sideed boqol iyo lix iyo soddonaad can qaasim ibni moxamed waxaa lagu abi bakr wayaan annahu qaasim kaana waxaa yaquulu mid yidhahdo man kaana qofka ahayd caleyhi dushiisa qadaun qada qadaau ramadaan bisha ramadaan qadaheeda falam yaqdihi aanan qadaynin wa huwa qawiyun isagoo weliba xoogan calaa siyaamihi soonkiisu xoogan oo awooda wayaane ku xoogan xataa jaa ramadaan aakhar ramadaanka ilaa uu ka imaado fa inahu isaga yudcimu makaana kulli yowmin maalin kasta booskiisii miskiinan buu quudinayaa muddan hal mud ayuu quudinaya waa kiilo weyaan oo min xintatin gerbi ah waa daqiiqa laga sameeyo nooc ugu qaalisan wa calayhi maca dalika alqada qadihna waa laga rabaa ayuu dhihi jiray wa can saciid ibni jubayrin isna waxaa weeyaan raximahullah milu dalika arrinkaasoo kale laga soo wariyey abraani sanadkii waa saxiix weyaan salama bin cabdiraxmaan ibn abi bakr iyo saciid ibnu jubayr waxay qabaan madhabka isaga ah masaladan waad garanaysaan waa masale khilaafi ah waxba lama raacina waa la raacina waa laisku haya waad garanaysaan baabu man maata caleyhi soomin qofkii dhinto allahu naxariistee oo soon laga rabay maxaa lagu samaynaya xadiidku sideed boqol iyo todobiyo sodonaad can aishata radi allahu ta adaha ana rasul rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto caleyhi siyaamun soon dushiisa uu ahaaday saama canhu waliyuhu weligiisii iyo qofkii isaga muxuu ahaa xigay xigaalkiisii ayaa ka sooma iyuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh ali waslem bukhari muslim xadis soo saaray hada wallahu aclam wsal allah sl abdi rasul mustafaah